walidaalika aimo dhan baa waxay qabaan salaada qofka hadduu ka taga islaamka waa ka baxay saasay dad qabaan yani muhiimnimada salaada ay leedahay saas marka ay tahay haddana waad og tahay markuu qofka dhinta waxa ugu horeeya la weydiinayo waxaa layidhi waxaa weeyaan salaada ugu horeyso marka laba shay baa lagaa rabaa adiga markaa salaadaas axkaamteeda horta inaad baratid salaada markii aad aada la imaanaysidna inaad jalaal iyo khashya iyo khawf oo salaad kasta markaad dukanaysid aada u aragtid midii ugu dambaysa dukanay inaad tahay in aad xaaladaadii hore aad wax iska bedeshid baa la rabaa salaad kasta markaad dukatid od wanaag marka in aniga salaadii dhib nagu noqoto ee safkeeda hadirtaan waa caawa la qaylina imaamka uu sheegay in aan idhaahdo saan ciyuun u baxna in safka xagga laga galo yani waxay tahay wax aada u foolxun weeyaan ma ra-su maal kalood haysa ma jirto ilaa salaada mooye markaa salaaddii in lagu dadaalo oo cilmigeedii la barta aada bay u fiican tahay inaad macna salaad aada dareentid oo nabiga uu dhihi jiray markuu dhibaato ku dhacdaba arixnaa biha yaa bilaal u dhihi jiray markaa noogu raaxay salaadda siin murugta iyo qalaqa iyo mashaakilka qofka haystuu kaga baaba-a walidaalika ilaahay salaaddii wuxuu u jiday wastaciinuu bisabri wasalaati baaba leyda sabriga waaba la kaalmaysanaa oo dhibaato kastoo kugu dhacda asaad kaga baxdaa laakiin salaada kayfa nastaciinu bihaa waxaa weeyaan طmaأniina iyo waxaad ka helaysaa qalbi qabow iyo macnaha raaxa kaamila waa goormaa marka salaadii aad u arkintoo culays ah ee lama rabo ninkii beerayda ah yuu yidhi war salaad mar markii loo aadaamo wuxuu yihi nicma alislaamu lowla salaad buuri war islaamka waa fiicnaan lahay laakiin salaad unbaa daba taalla buuri marka taas lama rabo w inaad culays u aragtid laakiin inaad fudud markii aad isku dhibtid inaad salaadii sidaas u samaysid way kuu fududaanaysa marka xadiidkaa dirtaan macnaha uu ka hadlayo waxaa weeyaan inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamka waxaa loo yeelay in lagu daydo markaasee loogu dayanaya sida tan uu nabiga calayh salaatu wasalaam sheegay oo marka hadduu istaag ku dukadaan lagu dukado waidaa rakaca farkacuu marka macnihii waxa weeyaan waidaa rakaca farkacuu yani waxaan la ogolan waxa la yidhahda musaabaqat limaam annaga caado waxaan u leenahay imaamkii allahu akbar markuu yidhahda in gibil laysla wada galo maca ruknigii oo dhan loo galo taasna hadiga nebiga way khilaafsan tahay saxaabada waxay yidhaahdeen nebigu markuu samica allahu liman xamida u yidhaahdo maa kunaa nazaalu qaa'imiina walaa kunaa nunxi ظuhuuranaa xataa yatamakana الnabiyu salى اllahu alayه wasalam min الsujuud ilaa wejiga ou foolka ka dhigo annagana qiyaamkeenna kama soo baxayn rukniga markuu galo kadib baad gelaysa taasaa waxaa laga rabaa mutaabacada macnaheeda saas wa wax salaada imaamka iyo ma'muumka ay inay hal mar isla galaan la rabo oo jira ma jira ilaa aamiinta mooye imaamka waradaaliin markuu yidhaahdo aamiinta imaamka iyo ma'muumka aamiintiisa in iswaafaqdaa la raba marka kadibna ay malaa'igta toodii ay waafaqdo man waafaqa ta'miinuhu ta'miin almalaa'ikati gufira lahu maa taqadama nabiga alayh salatu slaam marka waxaa la rabaa labadoodii inaad markaa laisku fiiri inta kale waxaa weeyaan imaamka rukniga markuu galo kadib yaad ka dabagelaysa ayb marka eh, salaadii waxaad moodaa in ay u baahan tahay tacahud dheeraad ah faraaidta kale hal mar bay imaanayaa ama sanadkii mar ama waxaa laga yaabaa eh, wax ka sii yar oo xajka oo cumrigaba hal mar imaanay laakiin salaadii yowmiyan bay taagan tahay marka waxa weeyaan fardu cayn wax la yidhaahdo hawl aad qabanaysa hadda nin oo macnaha kahrabaada ama nalkaan hagaajinaya ama tijaaro galaya asoon cilmi u lahayn ma jira salaada marka aada dukanaysa in cilmigeedii baratid baa u fiican marka waxaan kuugu dardaarmayaa kitaab yar oo aada u qiimo badan oo magaciisa la yidhaahdo salaatu الnabiy salى اllahu alayh wasalam kaanaka taraaha min atakbiiri ila tasliim oo imaamka albani uu leeyahay kitaabkaas hadal bani aadan kuma jiro xadiidkii nebiga yaa intu wuxuu sameeyey intuu isku jarjaray buu mid kastaba wuxuu ka soo saaray kaannahu kalaam fiqhi oo kale ah si isugu daba xeran yahay markaasaa sunantii arkaantii aadaabtii waxyaalihii badnaa oo looga baanahay qofka marku haddii uu akriyo kitaabkaas oo kale shaygana waxaa weeyaan haddaad doontid inaadan iloobin waa lagu camal fala sunno haddaad maanta kitaab ka akrisi ood isku kaliftid inaad weligaaba aadan iloobin ku camal fal keli ah haddaad shayga markuu camal fashido sunnadii aada la timaadid kullamaa camalkaas aada qabanaysid waad soo xasuusanaysaa xadiidkii asiga ah marka camalfalka waxaa la yidhaahdaa waxal oo xifdiga kunaa nastaciinu bilcamali bilxadiidi calaa xifdihi buu yidhi eh, nin taabici ah xadiidka markaan xifdin doono waan ugu adkaanaya laakiin waan ku camal falnaa markaasuu noo fududaanayaa saasuu markaa qofka mu'minkaa ah, salaada inuu si fiican ugu dadaalayaa habboon ayib marka xadiidka macnihiisa waa iska waadix weeyaan wax oo loo sheega hadirtaan malah ayib akhbaranaa maliku can hishaam bni curwata can abihi can caaishata annaha qaalat sallaa rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa waa dukaday fii beyti gurigiisa wahwa shaakin asoo jiran shaaki bimacnaa yashtakii min almarad fa sallaa jaalisan buu ku dukaday asoo fadhiyo wa sallaa waraa'ahu gadaashiisana waxaa dukaday qowmun dad qiyaaman xaal ay kuwii taagan fa ashaara ilayhim wuxuu u ishaaraa asoo salaada lagu jiro an ijlisuu fadhiista buu ku yidhi gacantuu saas intuu yidhi buu yihi fadhiista saas oo kale ah markaa way fadhiisteen ayagana marka falama insarafa nabigi markuu salaadii ka soo gadoomay qaala wuxuu ihi inamaa jucila alimaamu imaamkii waxaa laga yeelay oo loo diyaargaray liyu'tama bihi in lagu dayda ee faidaa rakaca farkacuu waidaa rafaca farfacuu waidaa sallaa jaalisan fasalluu jaluusa xadiidkiina soo maray qaala musanifku wuxuu ihi wahaadaa milu xadiidi anasin xadiidkii anas haddana soo maray you la mid yahay wain kaana xadiidu anasin anas xadiidkiisa haba ahaado mufasaran mid aad loo fasiray wa awdaxa mid muuqnaasho badan min tafsiiri haada labada xadiid markaad isku fiirisid xadiidkii hore ayaa aada u faahfaahin badan xadiidkan dambe waa ka gaaban yahay oo ay caaisha wariso laakiin kaasaa waxay tahay aada jiradii nebiga ku dhacday sababtaa igu dhacday kayfiyadii keentay inuu nabiga calayh salaatu wasalaam uu fadhiga ku dukado wixii dhan buu kaas ku jira ayb labadaas xadiid hadda waa isku macno weeyaan أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه عروة بن الزبير marka أبيه زبير بن عوام weyaan أحد المبشرين بالجنة ana rasuula اllahi kharaja fii maradi nebiga maradkiisibuu soo baxay maradkii nebiga uu ku dhimanay faataa abaa bakrin buu u tegay radia allahu canhu wa huwa qaa'imun yusalli waa tii uu nebiga markuu jirada uu iska soo istaagi waayo dhowr mar mar kasta markuu nebiga macnaha iqma ama qalbiga uu laga galo uu soo miiraabo ou leeyahay maada facala almuslimuun ama muslimiinta ma dukadeen markaasaa ilaahay rasuulkiisu waa ku sugayaan markaasuu leeyahay biyaha laygu shubo haddana waa maqnaanaya haddana markuu soo miiraa buu leeyahy dadkii ma dukadeen markaa adaa lagu sugayaa afar joor door markaasuu ihi muruu abaa bakrin falyusalli binnaas abuu bakrin hala amro salaada ha dushi gabadhiisa caaisha ku yaa ku caarido ilaahay rasuulkiisiiyow abubakrin waa nin qalbi jeclasan haddii uu maashaas istaaga dadka mamaqashiinaya halayska dhaafo iyadoo ula jeedo nin nebiga maqaamkiisa istaagi kara male hadduu aabbaha istaago dadka inay karaxsadaana la arkaa saasay u nacaysaa daraaddeeda waxay tiriyey waxaa fiicnaan lahayd qof kale inaad amarti markaasuu nebigu wuxuu uri adinka waxaad lamid tihiin buuri ina kuna sawaaxibu yuusuf baa layidhi yani makriga hadalka sida daahirkiisa iyo waxaad ula jeedin wax islama ah muruu abaa bakrin falyusalli binnaasi marka hadal adag baa la bixiyay nabiga alayh salatu salaam abuu loo sheegay salaaddii buu dadka geliyey markaan salaaduu abuu bakrin ku jira yaa nebigu waxau dareemay khifa wax yar oo fudayd ah marka markaasuu soo baxay nabiga calayhi salaatu wasalaam faataa abaa bakrin buu u tegay wahuwa qaa'imun yusalli asoo istaaganoo dadka dushinaayo yusallii binnaasi dadki dushinaayo fasta'khara abuu bakrin abuu bakrin baa dib u dhacay markaas hadda maradkaas uu nebiga ku dhimanayo ma ahe marad ka mar kale uu nebiga soo daahay markaa jirra kama ahayna meel kale buu ku soo daahay salaadii abuu bakrin dadka geli buu yimid nebiga safkii buu soo jeexay markuu arkay nebigoo soo socdo abu bakrin waxaa lyidhi maa kaana min caadatihi anahu yaltafit fi salaa saan iyo saan ma dhihi jirin dadkii baa waxay badiyeen subxaana allahi subxana allahi macnaa nebigay arkeen waxay doonayeen abu inuu soo noqdo markaasuu saas u fiiriyey gadaal buu usoo laabtay nebigaa u ishaara waxaa lyidhi meeshaad iska joogo salaada wad markaa waa soo laabtay nebigaa ka hormaray waa la dushiyey markaasaa la yidhi abu maxaa kaa reebay markaan kuu ishaaray inaad salaada dadka ka bixiso sidaad ugu jirto maxaa kuu diiday baa lihi markaasuu uri maa kaana libni abi quxaafata an yataqadama bayna yaday rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam ixtiraamku u qabo iyo nebiga weyneyntiisa yaa wuxuu ihi ma haboono ibna abi quxaafa aniga ina nebiga aan ka hormaro oo nebiga maamuum ii noqdo naftayda ima siin karta buu uri anoon amarkaada diidaynin laakiin naftaydaa i diida buuri nabiga alayh salaatu salaam marka fastaأkhara abu bakrin markaan abu bakrin gadaal buu usoo maray oo safkii u soo galay faashaara ilayhi rasuulu llahi wuxuu ishaaray an kamaa anta yani sidaad ahayd ahaaw yani kun kamaa kunta yani an kamaa anta adiga sidaad ahayd ahaaw yaa loo ishaaray fajalasa rasuulullaahi baa fadhiistay ilaa janbi abi bakr markaa nebiga waa soo kacay nebiga wuxuu ka fadhiistay abuu bakrin buu yamiintiisa ka fadhiistay fa kaana abuu bakrin yusallii bisalaati rasuuli illaah abuu bakrin waxaas ahay kii ku dayda nebiga wa kaana annaasu dadkana waxay ahaayeen yusalluuna bisalaati abi bakrin abuu bakrin ay u jeedeen oo sawdkiisa ay maqlayeen ile waa jiran yahay hadalkiisa lama maqlayo marka dadkana waxay ku daydeen abubakrin baa imaam u ah abubakrin imaamkiisana nebiga weeyaan marka mas'ale khilaafiya waa qole waxay leeyihiin abubakrin yani mila mubaliq buu ahay waa gaarsiinay mooye ma ahayn imaam inuu ahay asiga ma ahayn qoladan kale waxay leeyihin ma aha waxaa banaan tacadud اla'ima inay imaamkalaas horo in imaamka kale in lagu daydo oo marka kana kan kusii daydo waaba banaan tahay tan daahirka xadiidkaa saas tusinay waa masأala khilaafiya wabihi yauda wabihi ya'hudu الshaafiعي xadiidkan dambuu shaafici qaadanaya wabihi ya'hudu الshaafiعي laba mid un bay ahaan kartaa in uu isula jeedo waxa sidaa yidhi inuu shaafici yahay ou naftiisa ku tilmaamo markaan inuu qof kale yahay tajriid baa qolada bulaqada ku magacaabaan ama balaaqada ka hadlo naftaadaad ula hadlaysaa qof kale inaad tahay waa dhici kartaa laakiin maadaama ninka muxaqiqa bayna qowsayn uu geliyey waxay daliil u tahay naskii kalaamkii shaaficiga ma ah laakiin inamaa huwa min kalaami rabiic ou ka soo guurinaya imaamkiisa wuxuu ka qaba xadiidkan marka yaqulu rabiic wa bihi ay bi hada alxadiidi yaahudu alimaam shaafici saas qaala wuxuu yihi wadakara ibraahimu الnakhaci ibraahimu الnakhaci ibraahim ibn yaziid weeyaan waa nin reer kuufa cabdullaahi bni mascuud tilmiidkiisi wa min kibaari taabiciina buu ka mid yahi can اlأswad bni yaziid asigana waa walaalkiis can caaئiشhaةa radia allahu can caaئiشhaةa can rasuuli الlahi wa abi bakrin ay ka warisay mila xadiii mila macnaa xadiiثi curwa curwa xadiidkiisa oo kale ay caaishana ay warisay mila macnaa xadiiثi curwa can abihi saasaa lagala jeeda oo ahaa ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama sallaa qaa'iman qaacidan nabiga asoo fadhiya buu dukaday wa abu bakrinna waa dukaday qaa'iman wasallaa abu bakrin qaa'ima yusallii bisalaati الnabiy abu bakrina wuxuu dukanayay salaada nebiga wahum naaskiina waraa'ahu gadaashiisa qiyaaman ay yihiin kuwa istaagan xadiidkii caaisha uu soo gaabiyey wuxuu rabaa inuu yidhaahdo xadiidkii anas iyo xadiidkii zubayr bni cawaam isku macnay noqdeen xadiidkii maxaan idhaahdaa zubayr asna riwaayad kale miya ah, nacam xadiidkii horo caaisha iyo xadiidkii anasa isku mid ahay xadiid curwat bnu zubayr can abiih iyo xadiidkan kale oo caaisha ay warisay fi riwaaya haaniya yaa isku mid aydan labadaas xadiid weeyaan qaala wuxuu ihi falamaa kaanat salaatu الnabiy nebiga salaadiisa markay ahayd fii maradihi jiradiisi alladii maradkoo maata fiihi nebiga uu ku dhintay qaacidan ay ahayd mid uu fadhiyey waannaasu khalfahu dadka gadaashiisana ay qiyaaman yihiin istadlalna waxaan u daliishannay calaa amrahu nebiga amarkiisa annaasa ou amray biljuluusi inay fadhiistaan uu amray fii saqطatihi dhicitaankiisa can ilfarasi uu ka dhacay qabla maradihi e, dhimashadiisa ama marad jiradiisa horteeda dhacday aladii maradka maata fiihi ou ku dhintay inuu yahan u daliishan fakaanat salaatuhu waxay ahayd fii maradihi ou ku dukaday aladii maradka maata fiihi ou ku dhintay qaacidan xaaluya kii fadhiyo wاnnaasu khalfahu dadka gadaashiisana qiyaaman aayihiin naasikatan bay ahayd mid nasakday lian yajlisa annaasu ay nasakday dadka inay fadhiistaan bijuluusi imaami imaamka hadduu fadhiista inay fadhiistaan hadalka dhan oo hadda musanifka riwaayaadka dhan uu sheegay taas baa maxalushaahidka ah wuxuu ku leeyahay maadaama nebigii markii hore u amray dadkii roroga ku dukanaya asoo fadhi ku dukanaya inay fadhiistaan laba joor maradkii uu ku dhintayne asigana uu fadhiyey abubakrin iyo dadkii ka dambeeyo asiga ku dayanana horog ay ahaayeen yaana waxaan u qaadanay buu ku leeyahay xadiidka dambo inuu nasakhay kii horo oo waa maxay ma jirto markaan salaad imaam fadhiyo dadkiina ay fadhi ku dukanayaan ma jirto ee imaamka hadduu fadhiisto licudrin dadka kale qiyaan bay ku dukanayaan لأna hadihi hiy xaalatu salى الlahu عalيه waslm fi aakhiri maradihi marka taas buu u daliishanayaa riwaaya nusikat bأkra marka aan kugu celiyaa waa in macruufa intaas qaala wuxuu ihi falama kaanat salaaة الnabiy nebiga salaadiisa markay ahayd fii maradihi jiradiisa uu ku dukaday aladii maradkoo maata fiihi u ku dhintay qaacidan xaaliga kii fadhiya u dukaday wاnnaasu khalfahu qiyaaman dadka gadaashiisna istaagan yihiin yaan istadlalnaa waxaan u daliishanay calaa ana amrahu nabiga amarkiisa annaasa dadka u amray biljuluusi u amray inay fadhiistaan fii saqatihi xiina saqatihi markuu dhacay can ilfarasi uu ka dhacay markuu amray nabiga inay fadhiistaan waxaan u daliishanay qabla maradihi nabiga intuusan dhimanin horteeda aladii maradkoo maata fiih ou dhintay inay ahayd baan u daliishan istadlalna calaa ana amrahu inuu ahaay qabla maradih markuu nabiga hala fariisto ou lahaay inay ahayd markii uu dhimanayo mar ka horaysa wuxuu rabaa inuu tusiyo nabiga dhimashadiisaa dambaysa istadlalnaa waxaan u daliishanay calaa ana amrahu nabiga amarkiisa annaasa dadka u amray biljuluusi inay fadhiistaan fii saqطatihi dhicitaankiisa can اlfarasi uu ka dhacay markuu nebiga amray inay fariistaan inay ahayd qabla maradihi jiradiisi ka hor aladii maradkoo maata fiih marka fa kaanat salaatuhu waxay ahaanaysaa fii maradihi uu ku dukaday aladii maradkoo maata fiihi u dhintay qaacidan xaaliwa kii fadhiyo wاnnaasu khalfahu qiyaaman dadkana ay gadaashiisa taagan yihiin naasikatan ay ahaanaysaa khabarkii kaana weeyaan naasikatan mid nasakday lian yajlisa annaasu bijuluusi imaami ay nasakday lian yajlisa annaasu dadka inay fadhiistaan bijuluusi imaami imaamka fadhigiisa awgeed inay la fadhiistaan ay nasakday musanifka inta u dhihi lahay naasikatan lxaalatihi اlأkhiira alati hiya juluus اlimaami wاnnaasu wara'ahu qiyaamay nasakday saasuu rabaa inuu yidhahdo ayb taas waxa weeyaan way caddahay waa mas'ala oo khilaafiya ah saddex qowl baa laisku khilaafsan yahay imaamu shaafici waman tabicahu min ala'ima waxay qabaan salaad ninka imaamka ah waa lagu dayan karaa haddii asigou fadhiyo cudurna uu la fadhiisto waa lagu dayan karaa laakiin shardi inaad adiga roog ku dukatid asiga haba fadhiista ninkii imaamka ahay haddii ay badhacdo in uu dukado uu fadhi ku dukado adiga asiga cudurkiisa cudurkuwa ma ah imaamu shaafici saasuu qabaa waxaanu u daliishanay buu ku leeyay labada xaalo waa jirtay laakiin xaalada nebiga inuu fadhi ku dukaday dadka ka dambeeyna istaag ay ku dukadeenaa dambaysay ayib waa xaalo weeyaan xaalada kale cagsigeeda a'imo badan baa qabaan ibnu xibbaan iyo dad kale ayaa rajaxay waxay leeyihiin waxaa weeyaan alcibratu waa axaadiidtii horo oo ahayd inuu nebiga calayh salaatu wasalaam markuu fadhi ku dukanay u fadhiista markaasuu nebigu weliba waxau sheegay waxaas yidhi waxaa adkaatay waxaad ku dhowaateen an tafcaluu ficla alacaajib iyo an tafcaluu kamaa yafcalu alfaris bia'immatihim oo ayagana istaagayaan ee asigana ou fadhiyo marka waxaa leeyahay axaadiidaas maba la nasakhi kara lianna waxaa weeyaan sifaad nasakha diidayso oo sifo xun oo dad kale ayna habbooneen ay samayn jireen yaaba ku dhex jirtaba wabitaali lama nasakhi kara bay leeyihin qolo kale waxay leeyihin waxaa la kala saaraya ninka imaamka xaaladiisa haddii dadka ma'muumiinta salaada qiyaam ay ku galaan ee cudurkan gadaal uu ka yimaado oo imaamkii markaa kadib uu fadhiisto qiyaamkooday salaada ku dhammaysanayaan hadduu imaamka uu ku galo fadhine fadhi baa lagu wada galayaa jamcan bayna alaxaadiid oo xaaladii nebigoo dambe waxay ahayd xaalo gadaal ka soo dirisay oo ma'muumiinta iyo imaamkaba salaada qiyaam bay ku galeen marka xaaladii nebi gadaal uu ka yimid xaalo timid bay ahayd marka sidooda saasay ugu dhammaysteen laakiin low imaamka uu bilaabi lahay fadhi waxay samayn lahayn in gebigooda ay istaagaan saasuu eh, gebigooda ay fadhiisan lahayn marka nin kastaba adilo buu la imaanayaa laakiin imaamu shaafici wuxuu qabaa in fadhi ayna jirin eh, mar kastaba hadduu ma'muumkii macduur ahayn inuu qiyaamku dukanay marka wuxuu leeyahy wa kaana fii dalika midkaas waxaa ku sugnay daliilun caddayn bimaa jaaءat bihi sunnatu sunnada waxay la timid oo waajmaca calayhi الnaasu dadka ay ku ijmaaceen oo min ana salaata salaadii qaa'iman qofkii a soo istaagan ou dukado idaa aطaaqaha almusalli ninka musalliga hadduuba kari karo inuu salaada ror ku tegi karo yacni ummadda waxay ku ijmaacday sunnada nebigana ay tusisay markii mas'aladan laysku khilaafsan in la reeba tan laga hadli maayo tan layskuma ijmaacin laakiin mas'aladan dhinac iska dhig laakiin markii ay salaada ayna imaam ahayn caadatan nin kastoo awoodo inuu roro ku dukadaa waajib ah salawaadka hadda anta ku dukanayno maalinkaan doonana fadhi kuma dukan karno maalinkaan doonana roro kuma dukan karno min arkaani asalaati alqiyaamu baa ka mid ah qiraa'ada goonigeeday rukn u tahay qiyaamkana goonibu u yahay marka wuxuu leey waxaan u daliishanaa markan mas'aladan iska reebno aslu salaad waxay ahaan jirtay inuu qofka roro ku dukado idaa ataaqaha almusalli ninka musalliga hadduu bakari karayo inuu roro ku dukado roro ku dukado wa qaacidan uu ku dukado idaa lam yutiq inuusan hadduusan karin wa an laysa lilmutiiqi ninkii awoodi karay alqiyaama kari karay ma laha munfaridan xaaluya kii keligiise an yusalliya qaacida inuu keligiis dukadana ma jirto waa lagu ijmaacsan yahay wuxuu ku leeyahay ninka keligiis hadduu dukanayo inuu istaagana ou kari karayo inuu fadhiisto uma bannaano marka xaaladaasaa waxaan haddana qiyaas ugu dhiganaynaa haddii m imaamka cudur u qabto u fadhi ku dukado ina ma'muumkii sidiisii hore uu ahaanayo oo qiyaamkiisa ou wadanayo yaan u weheshanaynaa buu ku leeyahay daliilkaasna waana haystaa xaaladna laisku khilaafsanya markii laga baxo xaalaadkii kalena waxaa weeyaan arrintaas way ayidisa saas buu leeyahy marka fa kaanat sunnat الnabiy waxay ahayd an sallaa inuu dukado fii maradihi fa kaanat sunnat الnabiy nabiga sunnadiisa waxay ahayd an sallaa ou dukaday fii maradihi ou dukaday qaacidan xaal oga kii fadhiyo waman khalfahu qiyaaman dadka ka dambayna rorog ay ku dukadaan maca annahaa naasikhatun mid ay maca annahaa sunnadan ayida ee naasikhatun ay tahay tii nasakhayso lisunnati اluulaa nabiga sunnadiisa ay nasakhaysa qablaha ka horaysay waxay ahaanaysaa muwaafiqatan mid waafaqsan sunnatahu nabiga sunnadiisa fi saxiixi iyo wاlmariidi iyo waijmaac annaasi bay waafaqaysaa macnaha waxa weeyaan fakaanat sunat الnabiy muwaafiqatan sunatahu fi صaxiix saasay kalaamku isku raacsan yahi marka wuxuu kuu leeyahay sunada nebiga sunada had dirtaan aan naqiina waa jidayn weeyaan nebiga jidaynta uu jideeyey ee asiga fadhi uu ku dukaday markuu jiranay dadkii ka dambayna rorog ay ku dukadeen ayadoo sunnadaas nasakday sunnadii ka horaysay yaa haddana sunnadan damba waxaa usii dheeraade muwaafiqatan sunnatahu fi saxiix markuu nebiga fiyoobaay siduu macnaha salaadi u duka jiray yay waafaqaysaa midaan buu ku leeyahay fa kaanat sunnatu nabiyi waxau ahay an sallaa inuu dukaday fii maradihi markuu jiranay qaacidan xaalu kii fadhiyo waman khalfahu qiyaama dadka ka dambeena ay fadh ay roga ku dukadeen maca annahaa sunnadaas nebiga oo dambaysay naasikatun ay tahay tiis nasakhayso lisunnatihi اluulaa sunnadiisii horo oo asigoo fadhi lagu dukada ma'muumiintana fadhi ay ku dukadaan nasakhaysay qablahaa ka horeysay muwaafiqatan ay ahaanaysaa mid waafaqsan sunatahu nabiga sunadiisa fi saxiixi markuu caafimaad qaba iyo walmariidi markuu jiranaay iyo wa ijmaaca annaasi bay waafaqaysaa oo waa maxay an yusalliya inuu dukada ah kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa imaamka i ma'muum kamide fardahu faradkiisa inuu dukado kamaa yusalli lmariidu ninka mariidkasoo uu dukanayo khalfa alimaami asaxiixi imaamkii fiyoobay qaacidan asoo fadhiyo uu ku dukanaa walimaamu qiyaama waa xujo kale haddana wuxuu leey imaamu shaafici waxaan haystaa sunnadaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dambaysa iyadoo tii hore tanaasaqayso aniga asalkayga taas ay tahay yaa haddana wuxuu ku leeyahay xaaladii nebiga uu jiranaay markaanba iska reebno xaaladiisa caafimaad qabo soo uu duka jiro oo nin kasta roog uu ku dukado iyo muslimiinta inay sidaas ku ijmaaceen markii la caafimaad qabo roog in lagu dukado waxaa kaloo io dheeraada ah buu ku leeyahay low faradna alcagsa hadduu imaamkii caafimaad qabo ma'muumiinta nin jiran oo ku jiro ama jiisa amaba istaagi karin amaba jiran sow ninka ma'muumkee fadhi kuma dukanaynin imaamkiina roog buu ku dukanayay dadkii kale marka taas khilaafkama joogta buu ku leeyahay inuu imaamkii maxaan idhaahdaa uu roro ku dukado ma'muumkiina uu fadhi kaga daydo saas hadday bannaan tahay cagsigeedana ha bannaanaato imaamkana fadhi ha ku dukado ma'muumkiina rog ha ku dukado taasna waan haystaa buu ku leeyahay waa masaa'il oo caqliya ah oo qiyaas ah maca wujuudi daliilin aydan labadii buu isku darsanaa marka imaamu shaafici ayib marka fakaanat sunaة الnabiyi an salaa fii mardi qaacida muwaafiqatan bay ahayd mid waafaqsan sunatahu fi صaxiixi iyo wlmariidi markuu jiranaay iyo markuu caafimaad qabo iyo wa ijmaaca الnaasi muwaafiqatan ijmaaca الnaasi oo waa maxay say ku iwaafaqaysaa an yusallia inuu dukada ah kulu waaxidi minhumaa mid kastoo imaamkii imaamuum ka mid eh fardahu faradkiis inuu dukado kamaa yusalli اmariidu ninka jiran soo u dukanayo khalfa alimaami asaxiixi ninkii imaamka uu fiyoobay qaacidan ninkii maamuumkaa soo fadhi u dukana walimaamuna qiyaaman uu ku dukanayo walimaamu yusallii qaa'iman saas basay u bannaaneed cagsigeedana ha u bannaanaato saasuu leeyahy ayib wahaakadaa naquulu sidaasaan leenahay yusallii alimaamu jaalisan yusalli اlimaamu imaamkii waa dukanaa jaalisan hasoo fadhiyo waman khalfahu wixii ka dambeena way dukanayaan oo min alasixaa'i kuwa caafimaadka qabo qiyaaman ku dukanayaan saasaan leenahay buuri yani annaga marka waxaan jawaabaynaa is yani isku dhammaystirkii markuu leeyahay an yusalliya alimaamu jaalisan hadduu cudur haayo imaamkii fadhi ha isaga dukado wayusallii man khalfahu ninka ka dambeena ha dukada oo min alaصxaa'i dadka fiyow ah qiyaaman ha ku dukadeen fayusallii kullu kulu waaxidi fardahu kul kastaba faradkiisuu saas ku dukanayo walow wakala imaamkii jiranay haddou wakiisho gayrahu nin asiga aan ahaynoo fiyow kaana xasana buur sidii khilaafka looga bax haddii ninkii mariidka ahay oo imaamka ahay oo horog dadka aan ku dushi karin owdaa warniy o anigu waa jiranaya kaali salaada dadka ka bixi inuu yidhaahdo yaa ila fiican buur ayadoo wax u diida ay jirin asoo imaamkii jiran inuu fadhi ku dushiyo dadkii ayadoo wax u diidaa jirin laakiin inba nin fiyow dadka u dushiyo min naaxiyat alkhushuuc iyo arkaantiyaa la ilaalina saasaa ka fiican buuri ayb waqad awhama bacdu nnaasi dadka qaarkiis waxay u maleeyeen qad awhama wahima iyo awhama laba macno may kala leeyihiin isku hal macno waayo sida qaalibka waxaa weeyaan laba macno awhama wuxuu u raacay waqad wahima bacd الnaas dadka qaarkeed baa gafay wahmiga waxaa la yidhaahdaa daniga muqaabilkiisa waayo ilaan waxaa jira yaqiin iyo dani iyo shaki iyo wahmi afartaasay wa kala yaqiin waxaa weeyaan tafkiirkan aniga saan ugu jeedoo kale aan yaqiinkaas weyaan inay waxaan qof hortayda fadhiyo magaciisaas uu yahay yaqiin baa la yidhahda danni waxaa weeyaan an yatarajaxa axadu طarafayn cala alaakhar midka raajixa a ah baa la yidhaahda midka kasoo horjeeda dannigaasoo daciifka ah maalan nin fulaan inuu yimidaan u malaynayaa baan ku leeyahay boqolkiiba sagaashan waxaan hubaa in yimid marka waaa waxaan kuleeyahay adunu ana fulana qad wasala marka boqol sagaashan baa marka maxaa shaki iga jira boqol toban boqol tobankaasa ah waxaa lagu magacaabaa wahmi yaa la yihahda waxa kasoo horjeeda wahmi shakina waa maxay idaa tasaawa طarafaani ninkii fulaan ahay ma yimid markaasaad waxaad leedahay ashuk inuu yimid iyo in kale hamsiin bilmia hamsiin bilmia saas oo kale konton konton oo kale marka waqad wahima bacdu الnaasi baa wahmiyey oo faqaala wuxuu yihi laa laa yaumana axadu yani faqaala bimacnaa farawaa saas ay ku fiican tahay in la yidhah oo faqaala wuxuu yihi laa yaumana axadu axad maba imaam noqon maayo bacda الnabiy nebi gadaashiisa jaalisan fadhi imaam maba ku noqonaya buuri waxtaja qaa'ilkaas wuxuu deliishtay bixadiidin buu deliishtay xadiidkoo rawaahu wariyey xadiidkoo munqaطicin macnaha aan xariirin hadda fiiri munqaطicintaas waa صifa xadiidkay صifa u tahay bxadiiثin munqaطicin saasay ahy rawaahuda naftigeeda waa jumla waqacat صifata lannu xadiiث waa nakira aljumalu wa shibhuhaa idaa waqacat bacda nakiraati nucuut baa la yidhah wa bacda almacaarifi axwaal bxadiiثin xadiidkoo munqaطicin xadiidkoo rawaahu wariyey saas inuu yihahdaa fiicnaan leh laakiin almuhim waa banaan tahay an yufsala bayna الnacti wاlmancuut bifasilin laysa biajnabiyin layskuma khilaafsan واxtaja bxadiiثin buu deliishtay xadiidkoo munqaطicin go-an xadiidkoo rawaahu wariyey can rajulin uu ka wariyey rajulkoo marguub riwaayatu can marguub riwaayati can riwaayadiisa la naca nin riwaayadiisa aan la jecleen lidacfi marka raqiba haddii can ka dambayso waa nicid fii hadday ka dambaysana waa jecel jecayl wey haddaan ku ihaha raqibtu fiika adaan ku jeclaaday baad leedahay ama raqibtu canka haddaan ku ihaha adiga baan aan ku nacay macnii saasay noqonaysa walidaalika waatan la isku khilaaf watargabuuna an tankixuuhuna macnaheedii fii an tankixuuhuna miya oo aada jeceshiin inaad guursataan mase watargabuuna can an tankixuuhuna weeyaan labada qowl waa la sheega laakiin qowl raajix fii in loo qadaro ayb marka riwaaye buu wariyey rajul buu ka wariyey marguub riwaayati can in wax laga wariyo la naco laa yahbutu bimilihi asiga wax lahal ayna ku sugnaanaynin xujatun aysan ku sugnaanaynin in loo xujaysta calaa axadin loo xujaysto oo ninku dhihi kara ma leh hadalkaadi waan buriyey riwaayada ninka fulaan u wariyaan ku buriya ma dhihi karaysa ayib oo riwaayadaas marka waxay tahay laa yaummana axadu bacdii jaalisan u wariyey xadiidkan haddii la wari lahaay ou sax ahaan lahaay laa yaumana axadu bacdii jaalisan marka maba banaanaan lahayn nin inuu fadhiyo dad imaam u noqdo marka maba banaanaan lahayn wabittaali khilaafna maba imaan lahayn liannahu imaamki inuu istaago baaba waajib noqonayso marka waa run laa yaumana axadu bacdii jaalisan in kaana mustaiican layskuma haysto laakiin bikulli xaalin ma jirto imaamka hadduu jiran yahay uusa istaagi karin fadhi waa ku dishi kara marka ninkaa musanifka uu sheegay sida shaarixa uu sheegay waxa weeyaan ninka lagu yidhaahdo ja jaabir الjucfi ninka la yihaahdo waa nin ضaciif ah oo mutafaq calىa ضacfi marka riwaayadiisa la qaadan maayo wabitaali laa yuxtaju bihi hadduuba ضaciif yahay axkaam looma daliishanayo ayb qaala musanifku wuxuu uri walihaada midkan wuxuu leeyahay ashbaahun wax u eg fi sunati sunada nebigaa laga helaa oo min annaasikh almansuuq ah yani hadda waxaan kuu miaaliyey shay keli ah laakiin sunada waa badan tahay wax badan baa ku jiro wa fii haadaa midkan waxaa ku sugan dilaalatun caddayn calaa maa kaana wixii ahaaday fii mili macnaaha waxaanan kuu sheegin wixii la macno ah midda aan kuu sheegay wixii la macno ah oo dhannow midkaana inay lamid yihin ay daliil u tahay in shaa allahu musanifka leey waxaan kuu miaaliyey waxaa la ale kullu maa kaana fii macnaah waxaan kuu miaaliyey wixii lahalahoo dhan kana looga qiyaas qaadanaya saasuu musanifka leeyahy ayb wakadalika lahu midkan wuxuu leeyahy ashbaahun waxa u eg fii kitaab اllahi tacaala qad wasafnaa aan sifaynoon soo sheegnay bacdahaa midkii qaarkeed fii kitaabina haada qur'aan qur'aan lagu nasakhay waa soo sheegay wamaa baqiya wixii soo harayne mufaraqun waxaa lagu kala gey fii axkaami alqur'aani waasunnati fii mawaadicih fii axkaami alqur'aani qur'aanka axkaamkiis kitaabku u alif iyo wasunnati axkaami sunnati fii mawaadicihi baad ka helaysaa kutubtayda ha ahaato ama kutubta dadka muslimiinta kale ay alifeen oo aada u qiimaha badanaba ha noqotee mid kasta meeshiisa u raadsa haddaad rabtid maziid min alcilmi haddii aada rabtid buu leeyahy ayb qaala wuxuu ihi faqaala fadkur qaala imaamu shaafici wuxuu ihi faqaala qaa'ilkii wuxuu ii yidhi fadkur min alaxaadiidi almukhtalifati alatii laa dilaalata fiiha calaa naasikhin walaa mansuukin wاlxujatu fii maa dahabta ilayha minha duuna maa taragta su-aashii horo as'iladii la tiriyey qaar ka mid ah su-aashaa lagu xasuusina su-aashaan waa noo soo hormarta laakiin lituuli اlfasli hadalkii hore aada u soo dhaafo markaasaa la celi mar labaad xadiidka haddii uu yahay mid naasikha iyo mid mansuuqa ah sida loogu camalfalaa waa lasoo sheegay laakiin waxaa ninkii wuxuu yihi waxaa jirto axaadiid badan oo calaamad tusina ay lahayn midkaan midka kale inuu nasaxay ee haddana iskhilaafsan adinka a'imadana qaarkiin aan arkaya qaar inay qaadanayaan qaarna aad ka tegaysaan marka xujada aad haysataan inaad qaar qaadataan qaarna aad ka tagtaan maxay tahay markaas su-aashii horo qaar ka mid ah weeyaan qaala imaamu shaafici u yihi faqaala qaa'ilkii wuxuu u yidhi fadkur waxaad sheegtaa markaan min alaxaadiidi waxaad ii sheegtaa almukhtalifati iskhilaafsaneed alatii axaadiitoo laa dilaalata fiiha wax tusina aysan jirin calaa naasikin mid wax nasakhi walaa mansuukin iyo waxaa kalood ii sheegtaa wاlxujata wadkur اxujata xujadana ii sheeg fii maa dahabta ilayhi waxaad u tagtay oo minhaa min tilka اaxaadiid duuna maa taragta waxaad ka tagtay waxaan ahayn axaadiiii iskhilaafsanayd ee naasikh iyo mansuuqna aan kala ogeyn oo wax tusina ay leeyiin taariikhdeeda aan lahayn ee aniga aan ku arka midkoodna aad qaadanaysid midna aad ka tegaysid xujadaada maxay tahay midka aad ka tagtay xujadaada maxay tahay midka aad qaadatay saasaa la weydi faqultu waxaan u ihi buuri faqultu lahu waxaan u ihi qad dakartu waan sheegay qabla haada midkaan anna rasuula allahi ilaahay rasuulkiisa aan hore kugu soo sheegay sallaa inuu dukaday salaata alkhawfi yowma daati riqaac inuu dukaday oo fa safa biaa'ifatin nebiga aa'ifa saf ay la gashay wa aa'ifatun fii gayri salaatin aa'ifo kalna salaad ay ku jirno wijaha alcaduwi ay joogto biisaa alcaduwi xadiidkii u macnihiisa cabira hadda riwaayad ma ah xadiidkan mar badan buu soo sheegay marka macnihiisa wuxuu rabaa cibaaraad asiga uu leey inuu ku alifo marka qaybna fii gayri salaatina ay ku jirin biisaa-i lcaduwi ay taagan tahay cadow hortiis marka fa sallaa nebiga inuu dushiyey biladiina macahu kuwii asiga la jooga ragcatan oo wa atamuu lianfusihim ragcadii labaad ay la yimideen ayaga uma insarafuu ay gadoomeen fa waqafuu ay istaageen biisaa lcaduwi cadowga hortiisa ee ay isbedeleen wa jaa-at aa'ifatu اlأkraa jaa aa'ifadii kalena ay timid oo fasallaa bihim الrakcata ragcadii nebiga uu dushiyey alatii baqyat calayh waatuu nebiga qiyaamka ku sugay uma habata jaalisa nebiga fadhi buu haddana uu ku sugnaaday wa atamuu lianfusihim ragcadii horeo ka tagtay bay la yimideen uma sallama bihim biطaa'ifati اlakhiira daa'ifadii labaad uu la salaamo noqsaday taas waa kuu soo sheegay qaala musanifku muxuu yihi markaan warawa bnu cumar wuxuu ka wariyey can الnabiy salى اllahu alayh wasalam annahu sallaa nabiga inuu dushiyey salaata alkhawfi cabsidii salaadeeda khilaafa haadihi salaati salaadan ayada mid khilaafsan inuu dushiyey fii bacdi amrihaa salaadan ayada qaar ka mida inuu ku khilaafo xadiidkaa saalix ibni khawaad yaa iska lahaa oo wariyey xadiidkii ibnu cumar nabiga uu ka wariyene xadiidkan saalix ibnu khawaad u wariyay axkaamtiisa qaar ka mid ah ayuu khilaafay buuri oo fa qaala marka ibnu cumar xadiidkiisi wuxuu ku sugnaayay sallaa nabiga wuxuu dushiyey rakcatan biaa'ifatin qeyb oo saxaabada ka mid e buu ragca dushiyey wa aa'ifatun qayb kalena baynahu wa bayna alcaduwi daa'ifadii kalena nebiga iyo cadowgay u dhaxaysay oo macnaha iga waardiyay haysay uma insarafat idaa'ifatu daa'ifadii way gadoontay alatii waraa'ahu daa'ifadii ka dambaysay hal ragca markii nebiga la dukatay ragcadii labaad lama imaanin ee toosay u baxeen hal ragcay nebiga la dukadeen kayfidii hore waxay ahayd ragcadaas markii la dukado nebiga markuu ragcada labaad gala ayagoo iska qamaystira jireen ayagoo meeshoodu istaagan tan xadiidkaa waxaa weeyaan hal ragca nebiga markuu dushiyey waa baxeen bacadowga hortiisa ay aadeen marka uma insarafat aaa'ifatu alatii waraa'ah aa'ifadii nebiga ka dambaysa way gadoontay fa kaanad waxay noqotay baynahu wa bayna alcaduwi bay istaagtay wa jaaءat aaa'ifatu aa'ifadii kalaa timid alatii lam tusalli midaanan dukanin macahu maca nabiyi aan la dukanin fasallaa bihim rakcata ragcadii labaaduu dushiyey alatii baqiyat calayhi nabiga midii ku dhineed oo min salaatii ka mid eh wasallama nebigana waa salaamo noqsaday hal ragca markuu dushiyey uu salaamo noqsaday uma insarafu aygana way gadoomeen oo way baxeen faqadow jamacan markaasay halkii ragca mid kastaba u dhinay goonigiisa u soo qallay aada bay isu khilaafsanyiin kayfiyadaan fiiri waxaa weeyaan nebiga hal ragca buu dushiyey waa baxeen qoladaas kuwii kale ay yimideen nebiga hal ragca la dukadeen ayagana waa baxeen marka daa'ifa kasta ragcadeeda gooniy u dhammaystiratay nebigana gooni buu u salaamo noqsaday macnaha saas weeyaan qaala marka imaamkii wuxuu yihi warawaa abu cayaash الzuraqi wuxuu wariyey ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama sallaa inuu dukaday yowma cusfaan meesha cusfaan maalinteedii waa meel u jirto laba marxalo marka siduu shaarixa sheegay wa khaalid bn اlwaliid ibn اlmugiira weeyaan khaalid ibn اlwaliidne baynahu nebiga iyo wa bayn اlqiblati udhaxeeya oo jihadii qibladu ka soo galay marka nebigoo sidaan u socdo yaa qiblada uu ka soo galay len madiina waxay ka jirtaa qiblada waqooyi bay ka jirtaa maya ah, madiina waqooyi jirto qibladana koofir bay ka jirtaa marka saas buu nebigu usoo baxay cadowgiibu u qaabilay marka cadowgiina ayaa ku aadan cadowgana qibladia kasii dambayso marka cadowgi muxuu noqday bayna الnabiy wa bayna alqibla اlqibla u udhaxeey ayb marka wkhaalid ibn اwaliid baynahu wa bayna اqibla fasafa bاnnaasi nebiga safkii uu dadkii geliyey markaan macahu maca nabiyi macan dhammaantood dadkii oo dhan bu wuxuu ihi markaan kulligiin salaada soo gala laba طaaifa loo qeybiye ma jirto kulligiinba intaad tihiin saf soo gala li uma rakaca nebiga waa rakuucay qiraaadii buu akri waa lala akriyey uma rakaca waa rukuucay wa rakacuu macahu macan gebigood waa isla rukuuceen liannahu marka saan loo rukuucsan yahay cadowgii kugu soo socday waad arkaysaa marka rukuuci dhib ma lah waa laysla wada rukuucay ayagoo cadowgana iska fiirinay uma sajada nebigu waa sujuuday fasajadat macahu طaa'ifatun طaa'ifa la sujuuday wa xarasathu طaa'ifatun طaa'ifa kalena fadhigay ku har markii salaadii la gaaray sujuudi dadaa iska fadhiista daa'ifadii nebiga ku xigtay aa sujuudday tii kale fadhiga ay ku hartay markaan cadowgii ay fiirinaysa nebiga markuu soo qaaday oo markaan aljalsa bayna bayna sujuudeyn udhexayso rabbi ikfir lii markii la akrin lahay yay ayay kuwii dambe sujuudeen nebiga iyo kuwii hore markii hore sujuudayna hadda way fadhiyaan kuwa markii ay soo qaadeen nebiga haddana mar labaad ay sujuudeen kuwaana ilaalinay marka sidaasuu sameey buuyi falamaa qaama min asujuudi nabiga sujuudi markuu ka istaagay sajada aladiina xarasuu kuwii ilaalinayay baa sujuudeen uma qaamuu fii salaatihi markaa salaadiisay bay saas isku istaageen macnaha qiyaamkii kale kulli waa lawada yimideen laakiin sujuuday isdhaafsadeen waay ayib xadiidkan ibnu cumar xadiidkaas hore ibnu cumar oo soo dhaafay xadiid fi صaxiixayn bukhaari muslim iyo axmed baa wariyeen ayb xadiidkan kalena صaxiix waay wa qaala jaabiru wuxuu yihi qariiba min hada اlmacnaa jaabir bni cabdillaahi ibni xaraam asna wuxuu wariyey xadiidkan haddana soo dhaafo abu cayaash oo wariyey waxu macno dhow ayb saddex suuro weeyaan marka saddexdii xadiidkii ibni cumar waa gooni xadiidkii weligeed aan soo wadi jirno saalix ibnu khawaad waa gooni xadiidkan abubakr ibnu cayaash azuraqi iyo jaabirna waa gooni saddex qayboo iskhilaafsan waayo aan la dhihi karin haadaa naasikh lihaada aan la dhihin axaadiid iskhilaafsan oo macnaheedina ay saas tahay qaala imaamu shaafici wuxuu ihi waqad ruwiya waxaa la wariyey maa laa yahbutu miluhu wax ayaga lamid ah waxaysna sugnaanayn maa laa maa xadiid baa la wariyey laa yahbutu miluhu midkiisoo kale uusan sugnaanaynin bikhilaafihaa axaadiitii aan kuu soo sheegay khilaafkeeda waxaan ku sugnaan karin kullihaa dhammaanteed bimacnaa wuxuu ujeedaa waxaa la wariyay axaadiid kale oo marnaba aan awoodeeda xaadiitii aan soo sheegay aan la mid ahayn ee khilaafkooda ictibaar uusan lahayn kaas waa iska dhaafi buuri kuu sheegi maayo laakiin inta nebiga ka sugnayd wada saxiixa ah saddex suura buu hadda sheegay keli marka saddexdaas suurana waa iskhilaafsan tahay marka seed u daaweynaysaa fa lii qaa'ilun wuxuu u yidhi nin qaa'il wax yidhaahdo wa kayfa sirta seed u ahaatay markaan ila alahdi inaad qaadato bisalaati nabiy nebiga salaadiisa yowma daati riqaac riqaac meeshii salaadeedii ooda saalix ibni khawaad u wariyey salaadiisa maxaad u qaada duuna kayriha labadaan kale waa saxiixe maxaad ugu tagtay ooskaad u qaadatay faqultu waxaan u idhi buu le amaa xadiidu abi cayaash wa jaabirin fii salaati اlkhawfi ou ay wariyeen fakadalika aquulu sidaasaan aniga leeyahy maba diidani buuri goormaa saas leeyahay idaa kaana haddii la helo milu sababi idaa kaana idaa wujida haddii la helo milu sababi sababkii oo kale aladii sababkoo sallaa lahu sababkii nabigu u dukaday tilka salaata oo waa mahay cadowgii markuu meel banaana kaa joogo oo asaaba noo sheegi doonabu xaaladii xadiidkii jaabir iyo abubakrin oo kale haddii la helo abu cayaash aniga maba diidani waama dhahayaa buu ku leeyahay qaala marka qaa'ilka wuxuuri wamaa huwa xaaladaas maxay tahay qultu waxaan idhi kaana rasuulullaahi waxau ahay fii alfin wa arbaci miatin kun iyo afar boqol wa kaana khaalid bnu lwaliidna waxau ahay fii miatayn horta muslimiinta adcaaf mudaacafa badnay kun iyo afar boqol imaamu shaafici ma aha faqiih ma ah keli ma ah muxadid keli ma ah waa ka hadda siiradiisi u xasuustay liannahu axkaamta waa iswada furaysa walidaalika cilmi aada barato mar kastaba waa waad u baahan tahay maqaasida iyo siyarta nabiga calayh isalaatu wasalaam iyadoo la fiirinayo waxa ka ansaxay walowba ay badan tahay axaadiis daciifka oo ammaanta lagu sheegay waxa weeyaan laakiin hadda axkaamtiisu u galay fiiri wuxuu ku leeyahy nebigu wuxuu ahay kun iyo afar boqoloo kuf khaalid ibnu walidna laba boqoloo wata wa kaana minhu wuxuu ahay khaalidkii baciidankii ka fog nebiga buu ka fogay wa kaana khaalidan wa kaana khaalidun baciidan minhu min annabiy sala allahu alayh wasalam fii saxraaa waasicatin bannaan qayaxan buu ahaa oo oo aan geed lagu soo gaba karin laa yumacu fiihi nebiga lama damcaynin liqilati man macahu ninkii la jira yaraantood oo cadowgaa isma lahayn nebiga iyo saxaabtiisa waa yaryihiin damac ay geli kari mayn oo dadka muslimiinta badnaay laa yumacu fiihi nebiga lama amcaynin liqilati man macahu nebiga ninkii la jiraa yar awgeed looma amci karin dadka waa badnaay laa yumacu fiihi laa yumacu fiihi lama amcay nebiga liqilati man macahu dheh khaalid wixii la jiray yaraantood iyo wa kahrati man maca rasuuli illaah iyo ilaahay rasuulkiisa inta la jirtoo badnayd wa kaana alaqlabu minhu sida badanna waxay ahayd annahu nebigii ma'muunun inuu yahay kii ka aamin ah calaa an yaxmila khaalid inuu ku ximbaaruu soo weeraro calayh cala nabiy sala allahu alayh wasalam waxay aamin ka ahaayeen salaada u wada galeen horta khaalid iyo dadkiisa liqilati man kaana maca khaalid iyo walikahrati macan maca rasuulillaahi cadowgii marka waa xisaabtamaya meel meel uu kusoo degdega ma joogo waa qayb weeyaan qaybka labaad sida khaalibka oo dannigeenna ah nebiga ma'muun buu ku ahay an yaxmila calayhi khaalid khaalid inuu weerar ku soo qaado lianna wuxuu og yahay in laga awood badan yahay khaalid walow xamala hadday dhacdo inuu weerar soo qaado min bayni yadayhi hortiisa walow xamala hadduu soo ximbaaro oo weerar uu soo qaado ra'aahu waxaa arki lahay man bayna yadayhi nin asaga ka horeey min baynadaas man ay ku fiican tahay haddii la yidhaahdo walow xamala khaalid hadduu soo qaado weerar min bayni yadayhi nebiga hortiisa ilaan qiblada u dhexeeya hadduu ka yimaado ra'aahu nebiga waa arki lahay oo markaa nebigaaba arki lahay oo ama nebiga ama dadkii kaleo asiga ka dambey waa la dhihi karaa walow xamala khaalidka hadduu soo qaado weerar min bayni yadayhi nebiga hortiisa ra'aahu nebiga arki lahay aw bacdu saxaabatihi baa arki lahay saasay noqon leh ayib waqad xurisa minhu nebiga markaa waa laga ilaaliyey fi sujuudi markii sujuuda lagu jiray waa ilaalmaa lagu jiray oo qaarna way sujuudeen qaarna way ilaalinayeen id kaana laa yaqiibu cadowgaas ma yani ma qarsoomaynin can طarfi nebiga milacsigiisa kama qarsoomaynin oo ama nebiga aan sujuuda ku jirin ama dad kale aan sujuudda ku jirin marka maba diidani buu leeya xaaladaas haddii la helo sababtii iyadoo la mid ahayd maba diidani horta xadiidkaas ma diidani ayb faidaa kaanat ilxaalu hadday tahay biqilati alcaduwi cadowga hadduu yar yahay iyo wa bucdihi hadduu sii fog yahay oo muslimiintu ku soo dhoweyn oo wa anlaa xaa'ila duunahu wax teedayoo kaa qarinayna ay jirin wa anlaa xaa'ila duunahu wax kaa qarinaya uusan jirin xaa'ilkoo yasturo asturaayo kamaa wasaftu saan soo sheegay amartu waxaan farayaa buu yidhi haddaan aniga imaamu shaafici ahay bisalaati alkhawfi in la dukada haakadaa sidaas hadduu cadowga yar yahay ou naga sii fog yahay ee meel bannaanna ay tahay sidaas in loo dukadaan farayaa maba diidani buu yidhi qaala marka qaa'ilkii wuxuu idhi qad caraftu waxaan gartay ana riwaayata riwaayadii fii salaati daati riqaaci lagu dukaday laa tukhaalifu haada inayna iskhilaafayn waan garta maxaynu isku khilaafi waayo likhtilaafi alxaalayni labadii xaalaa iskhilaafsan qaala marka wuxuu ihi fakayfa khaalafta xadiida bni cumar xadiida bni cumara ii haraye labadan kale waad iga daaweyseen xadiidkii bni cumar maxaad uga tagtay asna waa saxiixe waataan idhi xataa bukhaari muslim baa wariy laakiin bukhaari muslim waagaas ma jirin oo imaam shaafici saan loo warinay liannahu shaaficiyaa ka horeeya faqultu lahu waxaanu idhi buuri rawaahu can الnabiyi xadiidkaas horo oon aniga qaatay waxaa nebiga ka wariyey khawaat ibnu jubayr ninka la yidhaah baa wariyey oo saalix ibni khawaat ibnu jubayr weeyaan markaas caman sallaa maca nabiy camantii macnaheedi khawaatkan weeyaan wa qaala sahlu bnu abi xathma wuxuu yidhi wuxuu wariyey biqariibin min macnaahu wax asiga lamid ah wa xufida waxaa laga xafiday can caliy bni abi aalibin radia allahu canhu dad baa waxay yidhahdeen caliy bni abi aalib markii la yidhaha karama allahu wajhahu eh, asal ma laha waxaa sideedaba waa nooc min atashayuc weeyaan shiicada cali waxay saxaabada ka rafcisaa abu iyo cumar iyo inay ka yani uu ka fadli badan yahay haddayba qaar bay saxaabanimo asiga ahayn maba u ictiraafsanaba laakiin waxaa weeyaan sidii abu bakrin radia allahu canhu loo leeyahay yaa calina radia allahu canhu loo leeyahay kutub badan ay ku qoran tahay oo la akristo oo subulsalaamkii ay ka mid yihiin liannahu waxa weeye yeman tashayuc baa ku badnay marka cibaaradan galabat calaa adhaani الnaas lakin caliy bn abi aalib waxaa weeyaan haaliثu اlkhulafaaءi الraashidiin ibnu cami rasuuli اllahi wاlfarisu aladi nasarahu اllahu calaa yadayh wamaca dalika naqul lahu radia allahu canhu wax ka sareeyana maba jirta karama allahu canhu iyo radia allahu canhu isku mid maba ah min xayثu اlmacnaa wاlmadluul radia allahu canhu baa sarayso waridwaan min allahi akbar baa ilaahay yii nin ilaahay uu raadi ka noqdeen lan yaqdaba caleyh laakin karama allahu wajhahu wax macno weyn ay siiraadahay ma jirto ayb marka can caliy bna abi aalibin waxaa uu ka wariyey annahu sallaa caligi inuu dukaday salaata alkhawfi cabsida salaadeeda laylata alhariiri habeenkii sawdka qaansada aada loo maqlay habeenkaas baa wuxuu dushiyey salaadii salaatulkhawf oo ninkii khawaad ibni jubayr kayfadiisa mid lamid ah iyo u dushiyey laylat alhariir waxaa weeyaan min layaali ayaami safiin baa la yidhahdaa markii cali iyo mucaawiya fitnadii ay ku dhex dhaceen ee dagaalkii dhex maray habeenna ka mid ah weeyaan dagaalkaas waxaa la yidhaahdaa saxaabada dagaal aada u adag baa ayaa dhex maray dad badanoo haddee boqolaal kun gaarana waa ku dhinteen marka madhabu ahlisunna waljamaaca waxa weeyaan waxay ka qabaan dagaalkaas dhacay nin kasta waa ijtihaaday oo asiga wuxuu lahaa eh, caliyu bna abi aalib markuu madiine ka tagay ee eh, kuufo u aaday wuxuu ula jeeday in dadkii cuhmaan bni cafaan dilay inuu raalli ka ahay ma ahe laakiin wuxuu ihi waxaa qaanuun iyo wax la qabo karaa horta dawlad hala dhiso sidii nabiga calayh salaatu wasalaam markuu dhintay asoo meeshi yaal intaan la duugina abubakrin la doorto waxaa la diidayaa sida annaga hadda aan ku sugannahay oon ari meel ku soo aruuray oo kale inaan noqonno waa la diidaya sharcan lama ogol markaa cali bnu abi aalib asoo taas ka kacaya wuxuu ihi dagaalkan nimankaan intaan lagu qaadin oo jazooda la marsiinin horta khilaafa aan samayna almuhaajiruun walansaar man kaana macahu fi lmadiina yaa doorteen ahlulxalli walcaqdi oo fii madiinati rasuulillahi yaa doorteen wabittaali marka mucaawiya wuxuu u aaday inuu arrintan ka qancisiiyo ee dagaal iyo ayna dhicin ee horta muslimiinta awooddooda markay la yimaadaan haddana la raadiyo dadkii saan sameeyey mucaawiya shubha baa ku dhacday oo maadaama cali uu madiino joogay cusmaanna hortiisa lagu dilay ee waxna ayna dadkii kale ka qabanin waxaa la leeyahay waxau yii horta haddii ay dhab kaa tahay dadkaas horta hala ciqaabo asiga madaxnimo kama ahayn mucaawiyat bn abi sufyaan arrintii iyadoo laysdhex joogo marka laysku soo dhowaaday ee in la heshiye la doonay yaa labadii qolo oo fitnadan ka dambaysa dad badanoo zanaadiqa ah ee islaamka rabay ina ay inay tafaha ka jaraan yaa waxay sameeyeen waxay yidhahdeen cali iyo mucaawiya hadday heshiiyaan labadan jiisho ishortaagan annagaa meesha ku baxayn marka iyagoo hadalkii u socda yaa waxay bilaabeen inay dagaalkii bilaabaan xag iyo xagga laga soo tuuro nin kasta wuxuu u qaatay markaan waanwaanadaan hadda socoto inuu kan kasta kanka gale uu ku dhakray marka sidaasuu horta dagaalkii ku bilowday dhibaato weyn baana ka dhex dhacday laakiin mid kastaba mujtahid buu ahay ijtihaadkana waxawaaye maqfuur lahu oo nin kas dagaal u galay ma ahay laakiin maca daalika waxaan ictiqaadsanahay alxaqu kaana maca caliy bni abi aalib nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu yidhi qoladii khawaarijta markuu ous tilmaamay oo yamruquuna min addiini kamaa yamruqu asahmu min alramiya calaamaadkooda ou sheegay yaa wuxuu idhi taqtuluhum awla aa'ifatayn bilxaq labada daa'ifo isdagaali doonto midda xaqa ugu dhow baa qoladaas laay doonto qoladii khawaarijta markii hore waxay la jireen cali bna abi aalib kuwa kasoo horjeeday oo yidhahda taxkiimkii aad aqbashay ilaahay diintiisa isku kufriso markaa dagaal buu ku qaaday asaa wada laay midda kale caliyu bna abi aalib yaasir ibni camaar ninka la yidhahda safkiisoo ku jira nebigana maalinkii madiina masaajidkeeda la dhisay yaa wuxuu iri taqtuluhu lfi'at lbaaqiya ninkan yaasir la yidhaah waxaa dili doono